الله عنها قالت وحيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا تقطع لمقوي يد السارق توقع قعنتيس إلا في ربع دينار دينار ربعي هي فصاعدة وحكسي بدن مويه دينار ربعي هي وحكة بدن diinaar afar meelood loo dhigay meeshii waay rubuc iyo fasaacidda wax ka siyaadsan mooye mutafaqun calayhi bukhaari muslim baa wariyey wallafdu lafdiguna limuslimin muslim buu u sugnaaday walafdu lbukhaariyi bukhaari lafdigiisu wuxuu ahaa tuqtacu waa la goynaya dusaariqi tuugga gacantiisa fii rubci diinaarin diinaar rubciisa loo goynayaa fasaacide iyo wixii ka badan dinaar rubci sababtii baa loo goynaya dartii iyo fasaacida wax ka badan وفي رواية رواية كلا وحي لأحمد, لأحمد أحمد السقنات اقطعوا قوية في ربع دينار دينار ربع درتي أقوية كعمتي ولا تقطعوا هنقويننا فيما شيء دحذي أما شيء درتي هنقويننا هو إساقب أدنى كير من ذلك أرنك كير rubuucu diinaar wax ka yaroo ka hooseeya gacanta ha u goynina laakiin wixii rubcu diinaar gaadho u gooya ayb xadiiskaasi ama xadiistaasi waxay inoo sheegtay nisaabka ama qadarka xoolaha haddii la xado gacanta loo jareeyo qiyaastee wey aayaddu way itlaaqday faqtacuu aydiyahumaa assaariqu wasaariqa leh ninka waxaday iyo haweenta waxaday ama naagta waxaday lama sheegin ma wax yar hadday xadaan mise wax badan hadday xadaan ayaddu uma banbixin qiyaasta gacanta loo goynayo ma ayna sheegin axaadiista nebiga marka sal alla alay wasalam faahfaahisay oo itlaaqaasi qayday oo tafsiilisay xadiidku marka wuxuu ka dhigay xoolaha haddii gacantu qaadoy xaddo loo goynayo waxay ka dhigay xadiidku ka dhigay diinaar rubciisa xadiidkaasi diinaar iyo wixii ka badan diinaarka rubciisu taqriiban waxa weeye waxaa la dhihi karaa waa hal gram oo dahaba ah. iyo muxuu ahaayey eh, iyo diinaar tumunkii waxaan dhihi lahaa gram tumunkii sideed meelood marku loo dhiga meel ka mid saas macnaha macnaheedu waxa weeye diinaarku maqaayiista hadda casriga ah marka loo bedelo diinaarku waa dahab diinaarku waa dahab hore baan usoo sharaxnay diinaar iyo dirham iyo waan ka soo hadalnay diinaarku marka waa dahab dahabka maqaayista hadda la isticmaalo waagii hore waxaa la isticmaali jiray mihqaal laakiin hadda waxaa la isticmaalaa gram iyo kiila la isticmaalaa sooma marka dahabka halkii diinaar wuxuu u dhigmaa afar gram iyo gram loo qeybiyey afar meelood meeshii yani hal gram afar gram oo buuxa iyo gram la qaybiyo afar meelood loo qaybiyo meel ka mida ayuu u dhigmaa diinaarku dinaarkii intaa u dhigmay haddana afar meelood usii qaybi baquu noqona marka ya afar gram iyo rubuc haddana afar meelood usii kala qad waa meeq hal gram iyo iyo graamkii rubica ahaabaa sideed nolol loo qaybina hadda sooma ya hal graam iyo tumun waay saas hal gram iyo tumun qiyaastaa waay qiyaastaasi ama dahabka noocaasa ruuxii xadaa gacanta laga jaray ruuxii wax ka yar xaday oo qiyaastaa wax ka yar wuxuu qaatay ay tahay gacantiisa la goyn maayo ama hala tacsiiro markaa ama hala edbiyo laakiin gacan gooyo male way macna ayib sidaasi oo nisaabka dahabka waa taqriiban la ogol yahay markuu dahab yahay markuu dahab yahay saasatan culimada reer xijaaz alimaam maalik shaafici iyo axmed jumhuurtu saasay qabaan qiyaastaas wixii iyo wixii ka badan unbaa gacanta loo goyn karaa wixii ka yarmaya ayib waxay khilaafayaan bacdu ahlilcilmi oo ku tegey ama ha yaraado waxa gacantu xadhay ama ha badnaatee haddayba wax xaddo waa la jarayaa daahirka aayadday qaateen iyo itlaaqeeda axaadiistana xoogaa waxaad moodaa sibay muxuu ahaaye uga hoos baxday aayad aayaddana way deliishadeenoo waxay yidhaahdeen aayaddu ma kala qaadin waxa la xadaya gacanta loo geynayo wax yar iyo wax badan midna ma kala qaadin waxaa kaloo daliishadeen xadiiska soo socday isagana inoo imaan doona ukun la xaday iyo dhagax muxuu ah xarig la xaday ayaa loo jarahayaa taana way daliishadeen waan ka jawaabi doonaa markeeda markaan waa ra'yi daciifa daahiriyada iyo qaar ka mid a maray waana ra'yi laga xoog badan yahay maxaa yeelay qur-aanka itlaaqiisa waxaa qayday sunnada ijmaalkiisana waxaa tafsiiliyey oo sharxay sunnada sidaas daraaddeed sunnadii baa keentay qaydkanoo rubcu diinaar fasaacida sunnadii baa ku xidhay sunnaduna waa waxyi qur-aankuna waa waxyi in la wada qaatana waa laga maarmaan saas wey macana ayib وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قطع وقوي كعن أيو قوي في مجن قاشان درتي وقوي قاشان كاسو ثمنه لعكتيسو ثلاثة دراهم سدح درهم أيتها متفق عليه بخاري مسلم وصوصا مجن قوى قاشانك gaashaan ayay gacani xaday gaashaanka qiimihiisuna saddex dirham buu u dhigmay nebigu waa gooyey sal alay waslam gacanta iyada ayb meesha maxaan ka fahnay kii hore wuxuu ahaa rubcu diinaar laakiin haddii waxa la qaatay uu dirham yahay ayadana waxaa laga dhigayaa saddex dirham saddex dirham iyo wixii ka badan baa gacanta loo jaraa waa hadday lacagtu fiddo tahay wa haddii saddex dirham ay ka yar tahayna gacanta loo goyn maayo halkan waxaan ka fahmaynaa xadiidka hore iyo kani isma diidana midna wuxuu wax ku qiimeeyey lacagtii la isticmaali jiray dirhamka ahayd ee fidada ka samaysnayd midna wuxuu wax ku qiimeeyey lacagtii dahabka ka samaysnayd ee diinaarka la dhihi jiray labaduna isku meel bay imaanaysa leanno cinda aljumhuur عند الجمهور وحي قوان وانا سيد الصواب كاوهي هل كي دينار sarif kiisu wuxuu ahaa waqtigii nabiga dirhamka marka loo fiiriyo halkii diinaar 12 dirham buu ahaa sawa labiye halkii diinaar 12 dirham buu sarifkiisu ah marka 12 dirham rubuc oo meeqa ah لبي يطبن درهم ربع عود مقل أفر ملوض قيبية يا وصدح صاصي معنا ثمنه ثلاثة دراهم هذا مركة تراد الربع الدينار إيه هذا تراد ثلاثة دراهم واسكم صاصي معنا ربع الدينار وثلاثة دراهم لأن الدرهم كو كامل اسوته ولبيت وحليل الدينار كو اسوته فسرفكيس لبيت 10 درهم أه rubcu diinaarkuna wuxuu noqonayaa saddex dirham buu noqonayaa sidaasay marka noqonaysaa isma diidano hadday fido noqotona waa saddex dirham hadduu dahab noqdona waa diinaar rubcii waay labadooduna isku mid waay sarafkii waqtigaa jiray marka la fiiriyo cinda aljumhuur ayib taasi sidaas weeye alilaahi culimmada eh, reer ciraaq thawri iyo abu xaniifa iyo saaxiibadii iyoba waxay mareen dirhamka maya dinaarka sarifkiisu ma ahayn halkii dinaar labiyo toban dirham ma ahayn toban dinaar toban dirham buu ahaa bay dheh ayagu dood bay marka masaladaa ka qabaan dood bay ka qabaan oo waxay leeyihiin saddex dirham wax ka yar bay sheegayaan adigu waa daciif way ra'yigooda waa daciif waxaa la isweydiiyey masalada marka waxaa ku jirta ilaa dhowr iyo toban qowl baa ku jirta xoolaha ugu yeeray hadday gacantu xaddo la goynayo ilaa dhowr iyo toban bay culimadu isugu khilaafsanya qowlka u xoog badanna waa qowlka jumhuurtu ay mareenoo haddii dirham ay tahayna saddex dirham hadday diinaar tahayna rubcu diinaar waa xadiisku ay caddaynayso ayib waxaa la isweydiiyey tani waa hadday lacaga tahaye hadday lacaga tahay waa hadday badeeco kale ama hanti kale tahay wax la xaday si loo ogaado nisaabkiiyo qadarkii ma gaadhay mise way ka hoosaysaa ma dahabkaa lagu salaynaya oo dahabkaa miisaan u noqonayo loo celinaya mise fidadaa loo celinaya tana isku khilaafsan yahay ma dirhamkaa loo celin mise diinaarkaa loo celinaya alimaamu shaafici caleyh raxmatullah wuxuu ku tegey asalku waa diinaarka buu yidhi asalku waa dahabka sidaas daraaddeed waxyaalaha kale la xaday ruuxu xaday markaan doonayno qiyaastii gacanta lagu goyn lahaa ma gaadhay waxaan u xaday waxaan fiirinaynaa dahabku maanta intee jooga rubcu diinaar suuqa maanta meeshuu meequu ka jooga markaa suuqa tagtoo tidhahdo hal gram iyo tumun intee buu joogaa oo lagu yidhahdo saddex kun buu joogaa matalan oo shilin kenya khalaas waad garatay saddex kun oo shilin kenya ruuxani wuxuu xaday ma gaadhay mise ma gaadhin way gaadhay soo maha way ka badan tahay khalaas kaf kasi marka way ka yartahay sooma nisaabkii ma gaarin waa wuxuu imaamu shaafici u cuskaday dahabku wuu ka istiqraar badan yahay oo ka sugnaan badan yahay fidada maalig با oo شيخيسي با اسغو وحو maray dirhamka asal ah laakiin hadda waktigan la joogo muddadaa dheer muslimiintu soo jireen oo dahabka iyo fidada labadaba la isticmaalayay qowlka imaamu shaafici baa hadda sax ahoo dahabku makaanadiisii iyo miisaankiisii wuu ilaashaday laakiin fidadu way dhacday dirhamku aad buu u baabay waqtigii nebiga marka la fiiriyo meeshuu joogay iyo hadda marka loo fiiriyo qiimihiisa aad buu u jabay laakiin dahabku awooddiisii iyo quwadiisii waktigaa uu lahaa taqriiban waa ku dhowey sidaas daraaddeed waxaa la dhihi karaa sawaabku waxa weeye si loo ogaado nisaabka qadarka gacanta lagu goynayo waa in fid mar walba loo celiyo dahabka iyo qiimihiisa rubu diinaar beequ suuqa ka joogan baa leeyahay markii la ogaado kadibna sidaas lagu salaynayaa wa arabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala wuxuu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri la'ana allahu allah la'anado as-sariqa oo yasriqu ama yasriqu xadaya al ukunta hadaya oo fatuqta'u la goynaya markaa yaduhu gacantiisa la jaray wayasriqu xadaya alxabla xariga xadaya oo fatuqtacu la goynayo yaduhu gacantiisa gacantiisa la goynayo muttafaqun calayhi bukhaari muslim waa soo saaray aydan ku noqonay xadiiskan waxaa deliishaday qolyihii yidhi wixii xoolaha la xadayee gacanta loo goynayo xataa hadday yar yihiin ruucu diinaar ha ka yaraadeen xataa dir saddex dir ha ka yaraadeen wax yar iyo wax weynba gacanta waa loo jaraya qoladaas adlish oo waxay yidhahdeen sababtu waxa weeye ukuntu ukun saddex dirhamna ma gaadho rubcu dinaarna qiimaheedu ma gaadho xadiiskuna wuxuu sheegay gacanta loo jaraya sidoo kaleeto xadhig yar oo tuug meelaha ka qaatay xadhig rubcu dinaar ma gaadho saddex dirhamna ma gaadhay dheh wuxuu xadiisku muujinayaa marka waxay leeyihin ilaaqii aayaddu xoojinhayaayo wax yar iyo wax weynba xatooyo gacanta hala jaro waxay xaday iyadoo la kala qaadin ha badnaata yara saasay u daliishadeen jumhuurtuse waa khilaafsan yihiin waxay leeyihiin xadiidkani macnaha lagama wado laba dhowr macnay ku xambaareen dhowr macnay macnihiisa ku ta'wiilinayaan qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa oo xadiidka loo keenay meesha taxqiiru sha'ni saariqi wa khasaarati maa rabixahu ninka waxaday xaqirnaantiisa iyo waxa uu faa'iiday sida uu ugu khasaaray unbaa xadiidka laga wadaa saasaa laga wadaa macana iyo haddii uu wax yar xadidooda uu barto xarig iyo ukun iyo waxyaalo yaryar hadday xadidooda uu barto waa tuugsaqajaan baa la yidhaahdaa waxay u jiidi doontaa waxyaalo yarka u xadayo kuwa waaweyn inuu xado haddana markaasay keeni doontaa in gacantiisa la gooyo shay yar baa shay weyn ku gaadhsiiye wey macana taasaa laga wadaa bacduun qaar culimada ka mid a ah sidaa odhanaya sida khaaabi iyo eh, ibnu qutaybo ka horreeyey iyo meeshaasay xadiidka marinaya waxay xadiidka waxaa laga wadaa un in la taqriiriyo liidnaanta iyo ninka tuugga ah camal xumid dhaqan xumadiisa iyo sida uu u khasaarayo waxba u faa'iidin iyo taasaa loogu talagalay bay leeyihin in la caddeeyo shawkani wuxuu leeyahay tafsiirkaasi tacasuf baa ku jira nooc waxaa ku jira qardajeex iyo qananaf ah ayaa ku jira buu leeyahay mid kaleetuu fadlay oo culimmada qaarkood qabaan oo ra'yiga labaad ama ta'wiilka labaad ee xadiidka la mariyey oo ah waxaa laga wadaa almubaalaqatu fi tanfiiri can isariqa in lagu xeel dheeraado dadka in laga didiyo oo laga celiyo xatooyada taasaa lagu xeel dheeraanaya marka mubaalaqa ku jirtay leeyihi markaasaa mubaalaqadii iyo tansiirkii iyo taqliidkii adkayntii arrinta la adkeynaya adkeynayba waxaa la gaadhsiiyey sidii wixii yacni waxa way waxaan gacanta loo jarin ayaa waxaa loo ekeysiiyey sidii shaygii gacanta loo jaray oo kaleeto min baabi almubaalaqa ku xeeldheeraanshaa marka laga wadaayo ma aha xadhig yar iyo ukun gacanta ha loo gooyo macnuhu ma aha bay mareen sidaan culimmada qaar baa maray oo waxay leeyihiin tusaaley leedahayo markuu nebigu lahaa sal alla alay wasalam man banaa lilaahi masjidan walow ka mifxasi qataatin ruuxii ilaahay beyt u dhisa walow shimbiri meelay fadhiisataba ha noqotee ilaahay jannada guri buu uga dhisaa markii la walow meel yaroo shimbiri fadhiisato ukumaha dhigataba ha noqoto ma meel ukun la dhigtaa lagu tukan karaa masaajid baa meelaan bini aadamba lug uusan dhigi karin oo uun ukun ay dhigato shimbiri hal ruuxna kuma tukan karo sooma bal lugtaadu uma deeqdaba marka maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa bay leeyihiin min baabi almubaalaqa waa ku xeel dheeraansho waay ha wixii ilaahay dartii aad u bixiso ood masaajid ku bixiso haba yaraadee inaad ku helayso guri jannada ah baaiyo ujeeddadu ahayd bay leeyihin tanna waa sidii oo kaleeto mubaalaqo lagu xeel dheeraanayo dadka in laga fogeeyo oo laga eriyo oo laga durkiyo muxuu ahaay taxatooyada iyo tuugnimada sidaa unbu xadiidku u yimid mooyaane laakiin daahirkiisa lagama wadaynay daahirkiisu maqsuud ma aha baydadan meesha hadda taalahay ukunba lagama waday dheheen si xun baad wax fahanteen ukun ma aha ee waxaa la yidhahdaa baydatu lxadiid baydatu lxadiid waa waa koofiyad biraad koofiyad biraadna waa qaali bay dheheen oo rubcu diinaar iyo saddex dirham iyo way gaadhaa lacagteeda xadhiggana waxay yidhaahdeen xadhiggan caadiga mehe xarkaha waaweyn ee doomaha isagana kaasaa laga wadaayo wuu gaari karaa isaguna rubcu dinaar iyo saddex dirham wuu gaari karaa halkaasay mareen isagana waxoogaa adaygaa ku jiro waxyaala naadir ah in xadiiska macnihiisa lagu xambaaray waa laga fiicay adiga waxa weeye daahirkiisa sidaas in la mariyo waxaa keenaya axaadiistaynu hadda soo marnay baa waxay nas ku tahay wixii rubcu dinaar ka yar ama saddex dirham ka yar inaan gacanta loo jarayn soo nas maahayn maadaama axaadiistaasi ay nas tahay kan waa in la yidhaahdo daahirkiisa lagama wadee macno kale marka waa in loo duwo si laysu waafajiyo nusuusta ilaa kan haddaad qaadato kuwii kale aad ka tegi sooma marka waa in laysu waafajiyo la jamciyo wey macnaha jamcii baa marka meesha la maray culimada taawiilaadka iyo kuwa kala la mariyaa وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحيري atashfacu miyaad shafeeci ah, usaama waay hadalku usaama u dhacay xadiidka uu iska soo gaabiye ee wuxuu ahaa quraysh ayaa waxay aada uga murugtay haweeney makhsuumiyad ah oo quraysh ka dhalatay oo waxaday haweeney reer qureysheeda ayaa waxaday marka arrintaasi quraysh bay marka aada uga murugiso waxaa la yidhi gabadh reerka ka dhalatay ayaa maanta inta maxkamadda la geeyo gacanta laga jarimiya ah, arrintaa iyadaa bal sida aan ku baajin lahay aan ka shaqayna alis markaase waxay yidheen man yukallimu rasuululahi sal alay slam arrintaa yaa nabiga kala hadli baa le yaa rasuulka u tegiyo gabadha yaan gacanta laga jarin dhihi kara yaa uu ergeyn kara nabiga sal sl ergadaa qaadi kara waman yajtari'u calayhi ilaa usaama xibu rasuulilahi sal lay slam yaa ku dhiiran kara oon ka ahayn usaama oo nabigu ninku jeclaa arinta usaama baa qaban kara usaama la diray marka rusaama maanta hawsha cid adiga ma qaban kartee kac nabiga u tago gabadha kala hadal shafaacada ergada gaarsiin usaama meeshii buu ka soo tagay nabigu u yimi sal alay wasallam markuu nabiga u yimi arintii kala hadlay hadalkanaa lagu yiri marka ah, atashfacu ma waxaad ma oo ergeynaysaa fii xaddin xad oo min hudud illahi ka mid a ah miyaad ergeynaysaayo sidii lagu baajin lahaabaad hadda ergan ka miya saasaa lagu su-aasha waa inkaar waayo waa la diidan arrintaa lagu inkirsaya waa la diidan uma kadibna qaama wuu istaagay nebigu fa khataba waa khudbeeyey usaama arrintii marka waa waa ku xumaatay xogaa nebigu hadal adag yuu ku waajahay waaba iska tegey kadibna nebigu waa istaagoo fa khataba wuu khudbeeyey faqaala wuxuu uhi ayuha annaasu dadow inamaa halaka waxaa halaagay alladina kuwii waxaa uun halaagay min qablikum hortiin ahaa annahum iyagu tan um bahalagti wax kale ma halaagay annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa goortii saraqa uu xada fiihim dhexdooda ashariifu midka sharafta leh tarakuuhu way ka tegi jireen farayga qaali jireen nin magac ruux magac laa waxaday ah madaxdeedii wasiiradii jagooyinka hayay qoyskii magac lahaa yaa waxaday faraha laga qaadi jiray naga daayay la dhigi jiray ah waidaa goortii saraqa uu xado addaciifu midka tabarta daran saasuu ka mid yahay ruux magacle ma ah reer magacle ma ah iyo kaa tabarta daran markuu xadana aqaamuu way oogi jireen calayhi korkiisa alxadda xadday ku oogi jireen kaasi de wax wax lagu dayn baaba jirin intay soo qabtaan bay xadda marin jireen muttafaqun caleyh bukhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu usugnaa ayib xadiidkaasi qaybtiisa hore waxay noo faa'iideysay in aysan bannaanayn xuduuddu markay sugnaato kadib in shafaaco iyo erga laga galo waana laysla isla ruuxani mar haddii xadda la sugo oo ama markhaatiyadii caddayntii la helo ama ma ahee qiraal ay noqoto oo xaddu ay sugnaato oo maxkamaddii ay gaadho markaa kadib erge iyo odayeyn iyo ugaasayn ka socon mayso halis way markaas macna laana waxaad markaa u sacyinaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala axkaamtiisii iyo xuduudiisii in la buriyo waana khatarta xadiid baa nabiga ka soo sal alay waslam u leeyay xadiid ibni cumar cinda axmed wa abi daawuud waa xadiid saxiix oo nebigu uri sal alay wasalam man xaalat shafaacatuhu duuna xaddin min xuduud illah fahuwa mudaadu allahi fii amrihi ruuxii shafaacadiisi iyo ergadiisu ay hor istaagto xad ilaahay xuduudihiisa ka mid a ay baajisoy hor istaagto kaasi ilaahay buu ku taagan yahay amarkiisa waa nin caadidsan oo ilaahay amarkiisa ka hor hortaagan way macna saasuu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii ilaahay amarkiisa nin ishortaagay oo yidhi waa ka hortagayaana xaalkiisoo khatar ma saas way macna marka xuduudda shafaaca lagama galo mar hadday sugnaato waa in la oofiyo waa in la oofiyo oo ayna masaladu noqonin ninka xoog gale iyo ka magac cale iyo ka tabarta daran iyo xuduudda iyo maxkamaduhu waa inay u siman yihin waa meesha uu nebigu uri sal lla alay wasalam markii uu uu muxuu ahay hadalkiisa uu xadiidku iska soo gaabiye wuxuu nebigu sal lla alay wasalam waxaan ku dhaartay allaan ku dhaartay low saraqat faatimatu bintu muxammadin laqatactu yadaha buu nebigu sal lla alay slam iska dhaaf gabar maxsuumiyad iyo gabar quraysheed miyaa maanta gacanta laga jari iyo ma quraysh baa ceeboobi iyo warkaa ka baxe xataa faadumada aan dhalay hadday waxadi lahay gacantaan ka jari lahaa bu nabi sal alay gabar ka sharaf badan miyaad garanaysaa waay ah, waa quraysh waa haashimiyad waa gabadhii nebiga sal lay wasalam awsatu buyuuti alcarab bay ka dhalatay nebi maxamed baana dhalay marka sharaf baan leeyahay reer baan ka dhashay iyo laandheeraan ahay iyo kanaan ahay iyo xad baa jinnaas waa lagu marin shareecada cadaaladeeda ka mid xataa wax kale iska dhaaf haddaad madaxweynaha waa lagu marin masaladaas marka waa inay meesha ka baxdo way macnaha marka shafaacadu lama ogola allaahuma shafaacada waxaa la ogol yahay sidaan u tegi doonno intaynan xaddu soo gaadhin maxkamadda intaysan xaddu maxkamadda imaanin idinka dhexdiinna ka hadlo oo ruuxa loo shafeeco war maxkamadda ha geynina dhaho oo kala hadlo oo ka odayeeya odayeyntu meeshaasi geli karta sooma ilan xalaynu soo marnay soo garanaysaan tacaafawu alxuduuda fima baynakum sooma hinta famaa balaganii min xaddin faqad wajab mar hadday soo gaadha bas waay laakiin inta ka horraysa isku daya waana u tegi doonaa xadiis kaleeto macnaha iyaguna faa'iideynaya darsigeena caawan ku mari doonaa walahu waxaa u muslim min wajhin aakhara weji kale waxaa uga sugnaaday can caaishata radia radiallahu canha ariiq kale weye walahu muslim waxaa u sugnaaday oo u warinaya min wajhin aakhara ariiq kalena uu ku warinaya can caaishatana uu ka warin radiallahu canha qaalad inay tidhi kaanat waxay idi imra'atun haweenay tastaciiru mid caariyeysata oo ergisata almataaca alaabta wa tajxadhu kadibna way diidi jirto way inkiri jirtay fa amara markaasuu amray annabiyu nebigu sal ly slam biqatci yadihaa gacanteeda goynteeda riwaayadka xadiidka qaar ka mid ah baa waxay ka dhigeen haweentaa iyada ah waxa gacanta looga jaray ma ahayn alaab ay xadday laakiin waxay ahayd alaabta intay caariyeysato dadka ka qaadato ka ergisato bay kadibna inkiri jirtay waxba kaama qaadin buu dhihi mid baa lagu helay mid labaad baa lagu helay mid kalaa lagu helay warkii baa caddaaday islaantana dadku intay alaabta ka qaadato bayba diidaaba oo inkirtaa gacantiibaaba laga jaray meesha iyada ah jumhuurtu waxay qabaan culimada badankood waxay qabaan alaab la caariyeystay oo la inkiray xatooyo oo kale ma aha bay qabaan oo waxay leeyihiin xatooyadu waxay u baahan tahay shayga meeshii la dhigi jiray caadatan xirsiga la yidhaahdee caadatan meesha lagu ilaaliyo inaad meeshaa ka qaadataa xatooyada la yidhaahda laakiin shay ruuxii aad kaga qaadatay rido kaga qaadatay oo isagoo raalliya uu ku siiyey kadibna uun aad dib ka inkirtay xatooyo ma aha bay leeyihiin jumhuurtu xadiidkanay meelay ka maraan laayih xadiidkani meelay ka maraan male waana xadiid sugan sidaana waxaa ku tegay ruuxii intuu alaab caariyeysto dadka ka qaato inkira in gacanta laga jarayo sida xadiiskuba daahirkiisa uu yahay waxaa ku tegay alimaamu axmed isxaaq ibnu rahwiya daawuud ibn ali ibn zahiri ibn hazm ba aad ugu dooday mas'aladaas waana zahirka xadiisida ka muuqato oo xukunki xatooyada ilaahay wax inta la caariyay in la diido waa xukunki xatooyada kale gacanta la jaraya markaas sidaas xadiisida ka muuqato wa an jabir radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam qala nabi wuxuu yiri laysa ma ahalin ala kha'inin mid kha'in akorkis ah wala mukhtalifin ولا مختلس مد ضفع ضفع مد وح ضفع كركيس ما أهان ولا منتهب مد وح بوبي كركيس ما أهان قطع قوين فهو حوري أحمد أحمد باوري والأربعة أفرتي وصححه وحى صحيحي الترمذي وابن حبان وكذلك ابن ملقن في البدر بكو صحيحي شيخ الباني في الإرواء حديث كوسوي طيب وحى علي حديث كاس الإمام أبو داود إيا النسائي أبو زرعة أبو حاتم رازيين كيوي وحي كعليين ابن جريج موسى كما قلين أبو الزبير أو حديث كورني أوحو كما قلين لي زياد الزيات أو متروك ضعيف جدا laakiin waa laga jawaabay oo waxaa la yidhi ibnu jurayj waxaa la hayaa cinda cabdirasaaq iyo daarimi isaga oo caddaynaya inuu ka maqlay abu zubayr ayib ومدى اللباد وقال المتابعي ومتابعات بالله هيا ركلوا قرع الحديث سيدا وشيخ الباني عليه رحمة الله تفسيرية في الإرواء الغليل أي قال حديث كوغاه الله حديث وحديث كوغاه حديث كري وحديث صحيح محوليه وحوليه صدح روح كعن لقم جرو صدح روح وحقاتي كعن لقم جرو ككوبادي وحوي وخائف خائف وحلو هذا وروح كو موجيه إنو داعت كويه oo naasix kuu yahay kadibna si qarsoodiya wax kaaga qaata ah, khaain baa la yidhahda wax daacadu isaga kaa dhigay aamin buu isaga kaa dhigay hoosbuu kaa galay waxbuu kugu darsaday waad waad xasishay markaad isdhigatay buu aayar hoos wixii u qaatay kaa khaain baa la yidhahda tuug maaha laakiin waa khaain khaainka saa wax kaaga qaadayee laqdaba iyo wax isdabamarin iyo reemagaalnimo wax kaaga qaaday gacanta la jari maayo waxaagi waxaagii baa laga raabay haddii la tacsiirayana waa meesheedoo la edbina si kale loo edbina tuug ma aha macnaha walaa mukhtalisin mukhtaliskana waxaa la yidhahdaa midka ku dafa had cad adoo suuqa marahay buu mobaylkii kaa oo iskala cararay ah, soo ma cimaamadii buu kaa dhufsaday kaa wax dhufsanahaya ma tabar badna oo kaama xoog badna laakiin waxa weeye intuu dhufsaday wuu isa sii daayay aduu nin weyn baataa ma ordi karta ma suuqa dhexdiisa sii day ama <laughs> waxaa laga yaabaa inaadan gaari karinba sooma mukhtalis baa la dhahaayo isagana waa dafe kaana gacanta lagama jaro laanna tuug meehe si badheedh ah buu wax u qaatay sooma isagana gacanta laga jarmaya lakiin haddii lasoo qabto waw edbin ama xarig ama garaacis ama wuxuun baa lagu sameyn laakiin gacan gooye male waxaagiina haddii laga raadin karo waa laga raadin ka saddexaad in gacanta la goynayni waxa wey waa muntahibka muntahibkana waxaa la yidhaahdaa waa midka boobkii xoogga kaaga qaata a ah, qahri iyo qalaabaa la yidhahdaayo awood buu kuu sheegtay caris dhaqaaji buu ku yidhi intuu ku ceejiyey markaad dhacday waa ayar iskala tegay sooma ama ma ahe intay ku qabteen bay xoog kaaga qaateen wixii xoog lagaaga qaataa marka la yidhaahdaa intihaabka kaasaa laga wada kaana gacanta la goyn maayo waa nin isagu ku dhacay waa xoog ninkuku dhacay waa kaana gacan gooye ma lehe wixii unbaa laga raadin waa muqtasib wixii unbaa laga raadino sidii looga heli karo haddii la ciqaabayo kaleeto ciqaabtii kaleetana waa la marin karaya macana haddii loo arka wa ayib saddexdaa inaan gacantooda la goynaynin ayaa waxaa ku tagay alimaam shaafici iyo abu xaniifa iyo asxaabtooda maray ayib waxay leeyihiin gacan gooyo male xadiiskanayna ku camal falaya sidaasana sawaab saasay sawaab oo way kala way kala duwan tuugga sida qarsoodida wax u qaata iyo kuwani way kala duwan yihiin waa midda labaadee tuugga marka gacanta laga goynayo sida jumhuurtu qabaani waa inuu xoolaha ka qaato meeshii lagu ilaalin jiray oo xirsiga ahayd sida jumhuurtu qabaan طيب حديث كان ضمانه المامين وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال وحوري سمعت وحن مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له لا قطع قوين مله في ما أهان في ثمر مرا لحظت ولا كثر يتمر تبرور تيدا لحظة صونة الكثر وحل إلى ذا جمار النخل بالله جمار النخل timirta xaydheed oo muxuu ahaaye ama baruurteed ama hilibkeed saas kale balciga rawaxa wariyay almadkuuruuna kuwa la soo sheegay baa wariyay waa kuwe arbacada axmed iyo arbacada xadiiska hore qoladan kusoo sheegnay baa kana warisay وصححه وحنا صحيح أيضا كنا قلنا الترمذي بصحيح وابن حبان ابن حبان بصحيح وكذلك وحى صحيحي ابن حجر في الدراية من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وحى كله صحيحي الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء ابن ملقن كذلك في البدر أي يسوناك صحيحي وحى ضعيفي سنة كيسة ابن حجر في التلخيص طحاوي حلي حديث كان وحديث علماء قاتينه متن كيسة أقبلين تلقت العلماء متنه بالقبول بله culimadu waa aqbaleen xadiidkan uu leeyahay xadiidka waxdiisu uga waa laa qatca fii thamarin walaa kasar thamarka marka waxaa la yidhahdaa waa midhaha geedka saaran ee weli laga soo goynin waayo tamri marka la yidhahda tamri waa timirta sooma ta marka laga dhigo waa timir adkaatay oo la jaray oo dhulka taal thamar marka la yidhaahdana waa timirtii oo geedka weli saaran la soo goynin waayo marka wixii geedka korkiisa saaran hadduu ruuxu gurto ama ha u dhuunto ama si uula ha ku gurto intuu geedka korkiisa ka gurto uu cuno ama uu laba tagaba gacangooye male gacangooye male ayib waxaa isaguna gacangooye aan lahayn walaa katar katarkuna gacangooye male katarkana waa saan sheegnayo waxaa la yidhaahdaa jumaaru nakliyo katarka waa talciga laanta timirtu markay soo baxdo markay soo baxdo caleemaha saa ugu duuban laba caleemood baa dhinacyaha kaga duuban waxoogaa markay soo socoto labadii caleemood way kala rogmanayaan saa markay u kala rogmadaan dhexdooda waxaa ka soo baxaysa mid kaleetoo duuban mid kaloo duuban oo jilicsan middaa korkeeda waxaa fuulaya midhihii middaasaa marka waxaa la yidhaahdaa kasar ama jumaaru naqli baa la yidhahdaa jimaaru naqli waa la cunaa marka midhahana waa la cunaa midhuhu miday ku fadhiyaanna waa la cunaayo way jilicsan tahay oo sida curdanka kale waay taasaa marka la yidhaahda marka midhihii ruuxii goosta ama hilibkii ka horreeyey ee midhaha ka koreeyey laantii ka korreysay jilicsanaydba cuna oo isku qaataay kaasi gacangooye male gacangooye male ayib sidaa waxaa ku tegey culimmada badankood waxayna xadiiskan u daliishadeen muhim muhiima ah. oo ah sharti waxa ah xoolaha marka gacanta la jarayo ruuxa xaday sharti waxa ah xoolaha inuu ka qaato meeshii xoolaha lagu ilaaliyo xirsigoodii lagu waardiyeynahay ee lagu ilaalin jiray meeshaa inuu kala baxo waa masalan lacag xaggee la geliyaa soo khasnad iyo account iyo meel adag lama geli haddii intaad jidka dhigto meeshaas aad tidhaahdo ma ii ooleysaa oo la qaato ma tuug baa ninkaas gacangooye male leanna meesheedii kamuusa qaadanin timirtan geedka saaran iyo kasarka geedka saarani xayndaabna male wax ilaalinayana ma jiro meel lagu ilaaliyana male geedkaasuu saaran yahayo shimbiruhuna way cunaan ciddii gaari kartana way cuntaa marka xirzi male bay leeyahay jumhuurtu maadaama xirzi iyo meel uu ku ilaashanaada aynay jirin ruuxii u yimaado qaataay gacangooye male ma sidaa waxaa caddayn doona xadiidka inoo soo socdo tilmaami doono markii inta geedka laga jaro meeshii lagu iganjin lahaa la geeyo bakhaar iskaba dhaafe markii inta geedka laga soo jaro banaan meeshii lagu ingejin lahaa la geeyo halkaa hadduu ka qaato gacanta waa laga jari laakiin intuu geedka korkiisa saaran yahay meelaha hadduu ka cuno gacan gooye male sidaana waxaa qaba alimaam maalik shaafici iyo axmed ibn xambal iyo keyrkood baa qaba xirzi in xoolaha lagala baxo markaa unbay gacangooyadu imaanaysaa meesha la dhigo ay ku ilaashan yihiin caadatan xirzigana maxaa lagu garan xirziga waxay u noqonaysaa curfiga waagaasi wixii xirzi noqon jiray maanta xirzi ma ah xoolahana mid walba xirzi gooniyuu leeyahy sooma xoolaha nool xifsi bayl meel lagu ilaaliyo leeyahay iyo qaab loo ilaaliyo lacagtu meel lagu ilaaliyo qaab loo ilaaliyo leeyahay dharku meel lagu ilaaliyo qaab loo ilaaliyo leeyahay sooba shay walba goonidiisu xifsi u leeyahay xifsigana waxaa loo celinayaa curfiga iyo caadada iyo dhaqanka mujtamaca wixii naadir xuguma leh laakiin xagee la dhigaa xagee lagu ilaaliyaa meeshaa markii laga qaatay gacangooyo leeda leedahay ayib وعن ابي اميه المخزومي رضي الله عنه قال وحوري اوتي وحا لولا يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحا لو كينه بلس توب لو كينه لسغ وسارق توب لو كينه قد اعترف قرتي اعترافا قرشو وقرتي انه انه حضر ولم يوجد لمن هلن معه لجيرنكيس متاع وح علابه وحضي وانا قرتي انه حضي laakiin agtiisa waxba looguma tegin faqaala wuxuu yidhi lahu isaga rasuululahi baa wuxuu ku yidhi sal lay waslam markii nabiga loo keenay baa rasuulku sal lay slm wuxuu ku yidhi maa ikhaaluka warliyahu kuuma malaynayo saraqta inaad waxadday ilama aha inaad waxadday qaala wuxuu yidhi balaa iska dhaaf inaana xadin waan xaday buui yani wuxuu damc inuu afka u mariyo oo uu markaa ka keensiiyo ma xadin oo sidaa lagu fasaxo maa ikhaaluka saraqta inaad waxaday ilama aha buy maya maya waa xaday buy maya waa xaday فأعاد وكعلي عليه كركيس مرتين لما قرب كعلي أو أمس ثلاثة صدح قرب كعلي saddexdii goor buu wuxuu leeyahay maya waan xaday markaasuu la taagay fa amara markaasuu amray nabigu bihi isaga fa qutica waa la gooyey gacantii baa laga jaray wajii'a waana lala yimid bihi isaga gacantii markay ka faqaala markaasa wuxuu yidhi nebigu isagu gacanta ma jiri jirin sida qaalibkaa ah, xuduudda isagu ma oofin jirin dadka ma ma garaaci jirin dhagax kuma diri jirin isagu gacanta ma goyn jirin xukumka markuu qaato saxaabadaa fulin jiray saas macana marka markay gacantii soo jareen bay u soo celiyeen faqaala markaasaa wuxuu yihi rasuulku sal alay wasalam istakfir illaaha warniyahu ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo watub ilayhi usoo noqo ah, ilahayna dembi dhaaf weydiiso kana soo noqoniyo qaladkaas gashay faqaala wuxuu yidhi ninkii astakfiru allaha wa atuubu ilayh ilaahay baan dembi dhaaf weydiisan isagaana usoo noqonaya faqaala nabigu wuxu uhi sal lay slam allahuma allahyow tub calayhi ilaahu ka toobad aqbal ilaahu toobadiisa aqbal oo u dembi dhaaf ثلاثة صدح قرب سداي أخرجه وحا صوصار حديث أبو داود وصوصار واللفظ اللفظ قال هذا ميشي لأن له يسوي أسقنا وأحمد أحمد صوصار والنسائي ورجاله حديث كان رجع ورنا يا ثقات ورجله كالسوي هيو hadalka xaafidka warijaaluhu hiqaatun sax ma ah sax ma ah lianna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahda abulmundir mawla abi darin alkhifaari oo majhuula ku jira saas maa khaaabi iyo dahabi iyo sheekh albani iyo keyrkood baa waxay leeyihiin ninkaasi nin la yaqaano maaha xaafidkuna fi taqriib wuxuu leeyahy maqbuul maqbuulka inta badan wuxuu u isticmaalaa mastuurul xaalka ninka majhuulka ah majhuulul xaalka macnaha laakiin waa goorma cinda almutaabacu maqbuul noqonaya marka nin noocaasa ah waxaa ku jira majhuul abaa sanadka ku jira magacaane majhuul hadduu ku jirana rijaaluhu hiqaad lama dhihi karo saas macana marka rijaaluhu hiqaadkaasi hadalka xaafidku sax maa ayib xadiidku waa daciif xadiidku waa daciif oo ninkaa dartii buu daciif leeyahay sheekh albaani caleyh raxmatullahi fi riwaaya alhaliil buu kaga hadlay waana sida macnaha sanadkiisa ka muuqata mutaabacana male xadiidku muxuu faa oo loo daliishaday daciifba ha ahaadee qolaa daliishatay waxay u daliishadeen inay fiican tahay ruuxa waxaday in fiican tahay ruuxa waxaday si xadda looga baajiyo in loo laqinoo loo meeriyo in loo laqinoo loo meeriyo xatooyadii inuu inkiro ah, maxkamadii buu yimid xatooyana waa lagu hayaa waa inaad afka u mariso haddaad qaaldigii tahay oo tidhaahdo wariyo ilama aha inaad maxadday ah, waa runtahay waxba maxaadin haduu dhaho waa un lasoo lugooyey iska tagdha markaa ah hadduu yidhahdo maya waan xaday oo ku adkaystana oo haddana ku celiyo ku celiyo markaasi xaddaa laga oofiyo sidaasuu xadiisku faa'iideynaya waana daciif culimmada waxaana daliishaday sidoo kale qaba in qiraalka xatooyada ee xaddu ka laasimayso ilaa uu qirto laba goor ugu yaraan inaan xadda inu ku waajibayn ugu yaraan laba goor waa inuu qiraalka maro sidaana waxaa qaba axmed iyo isxaaq isxaaq ibnu raawiya iyo imaam axmed baa qaba inuu qirto haddana qiraan labaad qirto markaa unbaa xadda la marinayaa ayib amaa jumhuurtu waxay qabaan iyo badanka culimadu hal mar hadduu qirto waa ku filan tahay bay qabaan almuhim xadiiska ciddii daliishatayba waa daciif ayib xadiis daciifana xugum laguma dhiso وأخرجه وحا صوصاري حديثا الحاكم حاكم ما صوصاري من حديث أبي هريرة حالوية رضي الله عنه فساقه مركسوك حيي بمعناه معنيه سوك لوك حيي وذيو wuu keenay way macnaha macnaha xadiidkan soo sheegnay oo kale isagoo abuu ku keenay oo saasuu u waday wa qaala wuxuuna yidhi fiihi dhexdiisa wuxuu yidhi qaala fiihi wuxuu yidhi nebigu wey sal alay slam ah. wa qaala wuxuu yidhi fiihi dhexdiisa idhabuu taga bihi isaga la taga ninkii markuu qirtay saxaabadii buu nebigu la hadlay wuxuu yidhi ninkan kaxeeyo la taga oo faqtacuuhu gooya gacanta uma axsimuuhu kadibna gacanta guba ah. alxasmu waxaa la yidhahdaa alkayu binnaar in dab lagu gubaa la yidhahda ayib واخرجه وحا سو صاري البزار بزار با سو صاري ايضا لغو نقيه وقال وحنا يري لا باس باسناده سند كيسا wax dhiba kuma jiro sanadkiisu dhib male buu yidhi bazaar markuu soo saaray xadiidku wuxuu ahaa lafdigan uu hadda yidhi fasaaqahu bimacnaahu waxbaa ka yara nin baa loo keenay tuug ah nabiga sal alay slm oo saraqa shamlatan maraxaday markaasa waxa ya rasuul allah ina hada saraqa rasuul illah ninkan waa xaday waxbuu xaday bay markaasa nabigu wuxuu sal alay wasalam ma ikhaaluhu ma ikhaaluhu saraqa saraqa uma malaynahay inuu xaday oruba ninkan inuu nin waxaday uma muuqday lama aha buuli isagii baa alla wuxuu yidhi iskaba dhaaf rasuul illah may waa xaday buuli may waa xaday markaasa nabigu wuxuu sal alay wasalam idhabuu bihi faqtacuuh kaxeeya oo gacanta ka soo uma axsimuuhu kadibna gacanta guba uma uma atuunii bihi kadibna ii keena hadaad gacanta goysaan ood soo gubtaan ii keena markaas gacantii baa la gooyey waa la soo gubay markaasaa loo keenay markaasuu nebigu ku yihi tub ila allah warniyo ilaahay usoo noqo markaasuu yidhi tubtu ila allah markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay sl taaba allahu calayk ilahay toobadaad ha ilahay kaa toobad aqbal sidaasi iyo lafdigaasi waxaa wariyay xaakim markuu wariyayna wuxuu yiri saxiixun calaa shart muslim walam yukhrijahu muslim shartigiisu saxiix ku yahay dahabi baa ka aamusay oo isagu aan hadal ku lahayn xadiidka ayib waxaa saxiixiyey sidoo kale ibn qattan kama fi talkiis laakiin xadiidka aimadu waxay rajaxayaan inuu yahay xadiidku muxuu ahaaye inuu mursal yahay ee uusan ahayn musnad ahayn oo mawsuul ahayn sidaasay rajaxayaan waxaana ka mid a culimmada rajaxay الإمام ابن المديني ابن خزيمة دار القطني آه يونيك اللي لهذا شيخ الباني عليه رحمة الله في الإرواء حديثك الصواب تاسو ضعيف لي الصواب تاسو ضعيف لي أو سند كيسو وصح لكن علته الإرسال علذي سواء إنه مرسل يه مرسل كنا من واحد ضعيف واحد طيب أبو عليد وحليه القاسم بن السلام وحليه Eh, xadiidku mas'alada uu faa'iideeyey oo dheeraadka oo ah ruuxii marka gacanta la gooyo in gacanta la gubaya xadiid kaloo ay ku soo aroortay ma garana garanayo oon kan ka ahay xadiidkanina waa daciif gacan gubyada waxa weeye yacni markii gacanta la jaro oo gacanta la gooyo halbowlayaashii iyo xididadii dhiigga waday baa meesha ku yaalay haddii marka aan dhiigga la joojinin waxaa dhici kartaba ruuxu inuu u dhinto sooma marka ma jirin dee muxuu ahaayey dhibigan hadda xadiidka ahee jira ee ruuxa dhiigga la joojin karo ama la tolay ama markaaba wax dhiigga joojiya lagu samayn karayo ma jirin waxay isticmaali jireen waa la gubi jiray saas macana nidaam qadiim oo dhiigga lagu joojin jiray waay xubinku markuu duu halbowluhu go-o uu dhiigga sii daayo dab baa la saari jiray dabka marka la saaro meeshii baa isku soo ururaysa kadibna dhiiggii baa istaagaya saas macana ama saliid la kululeeyey ayaa gacanta la gelinayaa kadibna way isku soo ururaysaayo dhiiggii baa istaagaya muhiimadda dhiig marka guba loo leeyahay waa dhiig joojin waay si ruuxu uusan u dhimanin macnaha culimo badan baana qaba masalada iyada maqsuudkeedu iyo qasadkeeduna waa nafta in lagu badbaadiyo iyo ruuxan gacanta laga goymayo jirkiisa kale inaysan dhibaato kala gaadhin saas macnaha inaynan dhibaato kala gaadhin haddii marka la heli karo gubitaanka wax kaleetoo ka gadisan oo dhiigga lagu joojin karayo gubitaanku laazim maaha xadiiskiisuna waaba daciifu macna muhimaddu waxa weeyaanu ruuxani gacanta inteeda kalanaya wax noqonin isaga la fahaantiisina yuusan dhibgaarin intaa laga jarayo shareecadu ka goysimayo intiisa kale waa in la badbaadiyo haddaad dariiqo ka sahlan dabka haysaanna ahlan wa sahlan haddii kaleeto soo waa maslaxo saas way macnaa ayib وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله قال وحيري لا يغرم لا يغرم آه مغرم السارق كوحري آه لا يغرم بمعنى وحوي مجدو وحي أحضي مجدو السارق كي وحضي إذا قرت أقيم عليه كركيس الحد حدي مرك لقوه توقع مرك حد لقوه وحو حضي الله مقف صدق أو مجدو oo qaraamaadkii takaaliiftii ma bixiyo oo waxa wariye an-nasaa'i an-nasaa'i ba wariye kadalika bihaqi darqutni nawi wariye wabayyana wuxuu cadeeyay an-nasaa'i annahu isagu xadiidkani munqati'un inuu yahay mid sanadkiisu kala go'ay sanadku waa go-an yahay oo ma xidhiirsana kadalika waxaa xadiidka inkiray كذلك وحى حديثك إنكري الإمام الذهبي في الميزان علك لا تنا حديثك وليه هيو عن انقطاع أهي ووحي تهي مسور بن إبراهيم الزهري ننك اللي يداهدو ومجهول أه أيها سنة كيسة كشرة ابن قطان يغيكي وحليه لا يعرف لما يقال طيب ساس ورد الحافظ بن حجر في نكت الظراف وحو كله هو مرسل ليس بثابت حديث كان هو مرسل من السقناء sheekh albanina wuxuu ku daciifiyey fii daciifi sunan an buu ku daciifiyey xadiidkani ma sugna marka xadiidkani ma sugna yuusan sugnaanina muxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa tuugii xoolaha xaday haddii inta la soo qabto la xado gacanta laga jaro xoolihii uu xaday ma loo qabsanayaa oo ma gudayaa mise maadaama la xadayba wax dambe oo loo sii raacanayo ma jirto xadiidku tan buu sheegaya haddiiba la xaday wax dambo ku maqan ma jire meesha ha lagaga haro wuxuu xadayna xad wuxuu cuni karay cun wuxuu lunsaday lunsay halkaa lagaga haro saasuu faa'iideynayaa abu xaniifi abu yuusuf baana laga wariyaa ra'yiga isaga waxaa khilaafsan jumhuur culamaa oo waxay leeyihiin laba arrimood baa kala duwan xaddan la mariye gacantan laga jaray xaq ilaahay bay ahayd xoolahan dadkee ku maqanna waa xaq aadami saas daraaddeed gacantana waa in laga jaro xaqiina loo qabsado oo gudo wixii gacantiisa ku laabanayaana waa laga qaadi wixii kaleetana waa lagu yeelano wuu bixin sidaasaana sawaab ah leanna cumuumaadka nusuusta waxaa laga faa'iidaysanayaa ruuxu muslim ah xoolihiisu sina kugu xalaalaan maayaan ilaa can tiibi nafsin marka xatooyadii haddiiba xoolihii lagu qaadanayo dariiqi bayba noqon kartaa xoolihii lagu xalaashadaba gacantana waa laga jari xoolihiina waa laga qaadi labadaa la daray waa xaq yani waxay la tahay maalan ruuxa maalan ruuxa dilay oo kaleeto imise xaq baa ku tacalluqay dadkii wax laga dilay ruuxii dhintay la dilay xaq ilaahay xuquuq badan ma ku tacalluqayso macna tayib marka xuquuqda faraha badan cid walba xaqeeda hala siiyo waa yeena istuudsiin macna fadlan Thank you. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وكورن أنه رسولك سئل إلا ويدي عن التمر مره أما التمرتي المعلق إلا الذي عن التمر تمرتي المعلق إلا الذي جيتك كلا الذي معنا جيتك كنت عليه كلا الذي ولي لا faqaala nabigu wuxuu yihi sal ly waslam man asaaba ruuxii asiiba bifiihi afkiisa ku asiiba oo min dii xaajatin mid xaaje u saaxiiba ah baahi u saaxiib ah afkiisana ku isticmaala oo afkiisa ku asiiba yani meeshaa ku cuno oo kaga dhergo oo kaga noolaada waa man asaaba ruuxii asiiba bifiihi afkiisa ku asiiba oo min dii xaajatin mid baahi u saaxiiba ah oo baahan ghayra muttakhidin xaal uu yahay mid aan samaysanaynin oon ka dhiganaynin khubnatan wax faraqa lagu qaato wax faraqa lagu qaatana aan ka dhiganaynin falaa shay'a calayhi wax korkiisa ma ahaanin falaa shay'a shay'a calayhi korkiisa ma ahaanin yacni wax gacan gooya iyo ciqaabtoona male saas way macana ayib bimacnaa waxa weeyaan midhihii oo laalaada ama timirtiioo geedka ku taalluu u yimi kadibna afkiisa intuu ula tegay buu aayar cunay meeshaasuu kaga dhirkay markuu noolaaday kadibna wuu iska tegey farqna kumuuna qaadanin jeebna kumuuna qaadanin si kalena uma qaadanin calooshiisa unbuu buuxsaday kadibna iska dhaqa falaa shay-a calayhi waxba kaasi korkiisa ma aha waxba loo dabageli maayo waman kharaja ruuxii baxa bishayin shay la baxa oo minhu kaa ka mid a timirtaa laalaada ama midhahaa laalaada wax ka mida ruuxii la baxa oo qaato faraq ku qaata ama shay kale ku qaatana fa calayhi korkiisa waxa ahaatay algharaamatu qaraama ahaatay yacni inuu gudo algharaama waa inuu gudo wey macna waa inuu gudo oo mag dhabo waa inuu mag dhabo waalcuquubatu cuquubana korkiisay ahaatay iyadii inuu gudana waa laga rabaa cuquubana waa laga rabaa ayib oo waa la ciqaabi wey macnaha ganax baa la raacsiinaya wey waman kharaja ruuxii baxa bishayin shay la baxa oo minhu tamrigaa ka mid a bacda an yu'wiihi markuu dumo kadib bacda an yu'wiyahu dheh markuu dumay kadib aljariinu meeshii lagu ingejinayey jariinku waa meesha timirta marka la soo gooyo meesha la dhiga ee ay ku ingegtaan la yidhahdaa jariin waa waa bakhaar lagu lagu ingejiye waay saas macana ayib waman kharaja ruuxii la baxa bishayin shay oo minhu ka mida tamriga bacda an yu'wiyahu markuu dumo kadib aljariinu meeshii lagu ingejinayo markuu dunto oo meeshaa ay gasho kadib bakhaarkii lagu ingejinayo markuu markuu dumo kadib ruuxii wax ka mida la baxa oo fa balaqa uu gaadho shaygii uu la baxay ثمن المجني gaashaanka lacagtiisa uu fa calayhi korkiisa waxa aday alqatcu goyn ba ahaatay korkiisa waxa in gacan laga jaro waa kee timirtii geedka ma saarna midhihiina geedka ma saarna waa laga soo gooyey meeshii lagu ingajin lahay ku ingegahayeen baa la dhigay bakhaar ama meel yaa yaa la geeyey meeshiibuu ugu tegay meeshii intuu ugu tegey hadduu xataa meeshaa lafteeda afkiisa ku cuno daahirka xadiis ka muuqdaan waxba maa yani looma sheeganin laakiin intuu meeshii ugu tagay buu aayar qaatay waxbuu la baxay ka mida wuu la tegey wixii uu qaatay hadduu dhan yahay gaashaanka lacagtiisa oo meeqa aha waa kaa soo marnay ya saddex dirham soo ma nisaabkii gacanta lagu goynayay hadday gaadho wey macnaha ilan gaashaankaa qiimihiisu intaa ahaa soo ma ayib nisaabkiina markaa ay gaadho kaas gacanta laga jaraya way akhrajahu waxa soo saaray abu daawud ba soo saaray wal nasaa'i wa sahaha waxa sahih al hakim isagoo mukhtasar sidoo kale soo saaray wuuna sahih wuuna tahsiniyay ibn mulqim ba isagoo fil badri ku tahsiniyay wakadalika shaykh al albani fil irwa hadith wahid hasan hadith wahid hasan wuxuu loo kala qaaday beeraha miraha ku yaala miraha geedka saaran ee beerta ku yaala ayaa la loo kala qaaday ruuxii u yimaado oo isticmaala hadduu yahay ruux gaajaysan oo rafaadsan oo baahan oo intuu yimidun afkiisa intuu ula tegay ka dhargay oo sidaa ku tegay cuquubana la marin maayo lana ciqaabi maayo gacanna laga goyn maayo waa xaq ruuxan gaajaysan beerta midhaha ku yaal ha cuno maxaa adigu gaajada ugu dilin ruux ka labaadi waxa weeye intuu soo galay ayuu aayar faraqa ama kiish uu watay ama jeebka wax ka mida intuu qaatay buu la baxay kaasi waxaa la marinayaa fa calayhi algharaamatu waalcuquuba haraamada waxaa laga wadaa timirtuu qaaday buu bixin wuxuu qaaday uu la tegay wuu bixin waa lagu leeyay waa midda labaade cuquubana waa la marin cuquubadaasi riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin waxaa laga wadaa waalcuquubatu bimilayhi cuquuba maaliya waaye oo intuu la baxay waxaa lagu ciqaabayaa laban laabkeeda inuu bixiyo waa ganaax waa ganaax adiga waxoogaa waxaad la baxday kiila waxaa lagugu ciqaabayaa kiiladiina inaad bixiso waa qaraamada kiilo kalena inaad ku darto cuquubo ah oo ganaax saas way macana waa masaladay u deliishadaan culimmadu masalo dood badani ka jirtaa jirta oo aada loogu murasan yahay oo sideedaba ruuxa haddii la ganaaxayo ama la ciqaabayo ama la tacsiirayo xoolo ma lagu tacsiiri karaa xoolihiisa in la qaato ma lagu tacsiiri karaa mise tacsiirtu xoolo ma gashee waa xabsi iyo garaacis iyo wax saasoo kale unbay gashaay xoolo la qaatay tacsiir ma galaan miya waa masalo culimmadu aada isugu khilaafsanya axaadiista marka la dabagalo istiqraa lagu sameeyana sida sawaabka wax weeyaan yajuuzu tacziiru bilmaal xoolo waa lagu tacziiri karaa ruuxa khalad kuu galay iyo gaf kuu galay haddii maslaxa loo arko xaal waa laga qaadi karaa xoolaah tacziir xoolaah waa laga qaadi karaa marka tanaa ka mid ah axaadiista loo deliishado masalada iyada oo iyadiina waa laga qaaday laba laabkeedna waa laga qaaday saasay leeyimaha ayib meesha dambe oo uu leeyahay yacni markii timirtii inta la qaado geedkii laga gooyo meeshii ay ku ingegaysay la geeyo halkaa hadduu kala baxo ayada gacantaa laga jaraya wuxuu ka mid yahay axaadiista loo daliishado oo jumhuurtu ay u daliishadaan markii ay bakhaarka tagtay oo meeshii lagu inkajinaya timirtu tagtay ama midhuhu tageen xirsi bay galeen meeshii lagu kaydin jiray lagu ilaalin jiray bay galeen soo ma meeshaa ruuxii ka qaatay marka waa tuug gacantaa laga jaray inta ka horraysa soo ma aha meesha ay yaaleen iyo geedka korkiisa iyo ma ahayn xirsigii ma aha meeshaa ruuxa ka qaatayna tuug ma aha axkaamtii tuugka ma qaadanayo laakiin markii shayga la dhigo meeshii uu lahaan jiray laga dhigo lagu xifdin jiray markii laga qaatay kadib waxay noqonaysaa gacan gooyadu imaanaysaa macna waa jumhuurtu adiladeed dilishadaan buu xadiidkani ka mid yahay وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي lama goortii amara uu amray nabigu sal ly slam biqaci ladii kii goyntiisa saraqa xaday kii gacan goyntiisa markuu nabigu amray ninkii gacan goyntiisa kee waye saraqa xaday ridaahu gu-iisa xaday ridaaahu gu-iise safwaan gu-iisa waay damiirka ridaaahu ah ee mansuubka ah wuxuu u noqonayaa safwaan ee nebiga uma noqonayo saasuu macnaa yani waxa weeyaan lamaa amara markuu amray nebigu biqatci aladii ninkii gacantiisa saraqa xaday ridaa'ahu safwaan gu-iisa xaday ninkaa gacanta in laga gooyo markuu nebigu amray oo fa shafaca uu u ergeeyey safwaan fiihi ninkaa uu u ergeeyey tana oo meesha waxa weeye safwaan baa go laga xaday ninkii go-a ku ka xaday buu nebiga kala hadloo yidhi rasuul ilaahayo iska daa waxba gacanta ha jarin fa fiihi markaasaa nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam hallaa kaana muxuu u ahaan waayey daalika arrinkaa oo shafaacada ah qabla an ta'tiyanii bihi intaadan ii keenin intaadan igu soo simin maxaad igu ergey weydood isaga day weydo faraha uga qaadi weyd ama aniga haddaad igu soo simtay xad baa laasimtay shafaaca male markaas warka jooji ergada beelig ayib akhraja waxaa wariyey alarbacatu afartii akhraja waxaa soo saaray axmedu والأربعة وصححه وحنا صحيح ابن الجارود والحاكم حديث كتمام كيسو وحوية لما يستر كيسو اختصار باكو جرين صفوان ابن أمية نيكا ليلة أيام مساجد كحرمك أيو سيحضي فتوسد رداءه قئيسي انتو الله الله بي مباركين كدكت فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه توب بايمدو markaasuu gu-i wuxuu kala baxay barkinta hoosteed waxaan u jeeda madaxiisa hoostiisa buu gu-i cayar kala baxay kanna waa hurdaa xaramku wax ka hadaya waxaa ula yaabaysaan tuugta masaajidda kabaha idinka qaadanaysa nin gu-iisii barkisanoo xaramka dhex jiifaaba gu-i laga qaatay waa waktigii nebiga sal alay slam marka tuugta masaajidda wax ka xadaaya waa jiri jirtay laakiin waa jiri jirtay daliil umaaha yayna daliishanaysa ha waqtigii nabiga oo masaajidda wax lagu xari jiray <laughs> daliil yar oo noqon tayib gu'i markuu ka qaatay fa akhadha safwan as-sariqa sariqi markuu gu'i xaday safwan waa soo baraarugay wuu qabtay ninkii nabigu u geeyay sallallahu alayhi wasallam fa amara bi qat'i yadihi nabigu wuxuu amray gacanta laga jaro markuu absawaaf safwan arkay ninkii oo gacanta laga jaray rabo ayuu wuxuu yiri inni lam urid bi hada rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay saa ulama jeed ninka gacanta laga gooyo waa isku naxay ninka gacanta laga gooyo ma ahayn ujeedadaydu ha وهو عليه صدقه go قوب haddii gacantiisa looga jarahay waaban ku sadaqaystay buuri ha waaban u cafiyey ha qaataba isagoo dhan ninka gacantiisa wuxuu uga unahay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hallaa kaana dalika qabla an ta'tiyani bihi maxaad ugu cafin weyday oo u saamixi weyday intaadan ii keenin buuri amaa haddaad ii keentay ma warbaa yaalla haa ninkii luqintiisa noo soo taaga waa jarayna soomaan adigaa soo marna ama inta ka horraysa xuduudda isu saamaxo oo iscafiyo oo isaga shafeeco oo laakiin mar hadday aniga isoo gaadho war ma yaallo waay xadiisku marka saas maalik iyo shaafici baa sidoo kale xadiidka soo saaray sanadkiisa bacdi baa ku jira asbaat ibn nasr hamdani min baa ku jira oo saduuq kathiru khata ah. sidoo kale taxumayd ibn ukhti safwan baa ku jira majhuul ah laakiin xadiidku turuq kalu leeyahay oo saxiixatu isnaad sida sheekh uu ku xaqijay fil irwa turuqda kalu xadiidku saxiix ku noqonaya waxa saxiixi haakim dhahabi ibn abd alhadi kadhalika ibn sheekh albani bahth qayma oo irwaaga uu ku xaqiijiyay kadhalika sheekh abu isxaq al في قوت المكتوت أي يسوي القصحيحية حديث مركو سبيل حديث هو حديث سبيل حكا الله وحكا الله ومرك كباد حدود مركي لازمتو محكمته أي سكتو شفاعة عمل وانك سبحان الله انت كوه الرئيسة وكان صوما يتعافوا الحدود فيما بينكم فاسم معنا انت ضدك لقى باعتين كرو لقى علين كرو لقى لها اللي كرو لقى لها اللي سيء وقباقة معنا طيب تاسو كهلا وعاكم لقى فإذا سنة marada ruuxu uu qabo marada ruuxu uu qabo iyo waxa jeebkiisa ku jiray haddii si qarsoodiya looga qaatay waa xatooyo saas leanna go-a ninkani u wataay hadduu intuu barkaday uu seexday oo sidaa hoos ahaan loogu qaato waa la xaday dhihi mayno marka waa mukhtalis wuu dafay iyo waa muntahib iyo waa khaa'il iyo maaha soo sooma waa tuhg saasuu macna wakadalika adoo iska socda ninka intuu kuu soo dhuuntay jeebkaaga waxa ku jira tartiib ula baxay waa tuug mukhtalis maaha waa tuug gacanta la jari laanna hoos ahaan buu wax u qaadanaya soo ma kana hoos ahaan buu wax u qaadanaya marka tuug baa la yidhahda sidaas weeyaan ma aha qoladii aan soo sheegnay mukhtaliskii iyo khaainkii iyo muntahibkii ma وعن جابر رضي الله عنه قال يقول جيء ولا لين بسارق من توغا لين ila nabi nabiga loola yimi sallallahu alayhi wasallam loo keenay faqala warkaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam uqtuluhu dilabu dilatuka faqalu waxa inma saraqa wu'un haday ya rasuul allah rasuul kilaah rasuul kilaah xatooyo buu sameeyay ila waxa garanaya xatooyada la isuma dilay gacanta la iska markuu nabigu yiri dila iyo rasuul wuxuu haday wuxuu haday maxaa loo dilay macna tayib qala warkaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam iqta'uuhu wa ya gacanta jara markaa faqutica gacantii waa la jaray uma kadibna jia waa lala yimid bihi isaga athaaniyata markii labaad mar labaad baa isagu haddana wax xaday la keenay gacantii midigtaa la jaray tii bidixda haddana wax ku xaday mar labaad faqaala wuxuuhi iqtuluuhu dila fadakara wuxuu sheegay milahu kii hore wax la mid a ah. oo amxay ah waxay yidhahdeen rasul ilah wuu un xaday waayo gacanta ka jaruma leh uma jia waa lala yimid waxaan u jeeda lugta uma jia waa lala yimid bihi isaga athaalihata markii saddexaad baa lala yimid soo waxad fadakara wuxuu sheegay mithlahu midii hore mid lamida ah. oo maxaa lamida ah? bimacnaa markaa saddexaad markii la keenayna dila buuri oo rasuul ilaahi wuu unxaday bay dheheen waayahay gacanta jara lay marka ayib jara yani waxay leeyihiin siday u badan yihiin gacanta midigta ah xatooyada labaad lugta bidixda ah xatooyada saddexaad gacanta bidixda ah xatooyada afraadna lugta midigta ayib uma jia waa laleeyahy bihi isaga araabicata markii afraad kadalika sidii oo kale loo keenay haddana ilaahay amarkiisu bacda gacan xatooyo barata maxaadi haddii la gooyo xataa gumudka may dhihi jira gumudkaa dhaqdhaqaaqay dhahay marka ninka la wada jaray ee haddana wax xadaay soo imtixaan ma war meel wax ku xaday ayib uma kadibna jia waa laleeyahy bihi isaga alkhaamisata markii shanaad baa laleeyahy isagoo labadii gacmood iyo labadii lugoodba go ma afku wax ku xaday isagoo waxdayba haddana la keenay faqaala wuxuu ihi uqtuluuhu dilabu nabi sal alay slam marafraadkaas dilabu mashanaadka baa dhihi akhraja waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray wannasaa'iyu wastankarahu alimaamu nasaai xadiidka markuu yii wariye wuxu uhi waa munkar sababtuu inkirela wuxu uhi muscab bnu taabit in la ku jira oo aan qawi ahayn oo daciif ayib sababtaasuu u inkiray xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira muscab bnu haabit kaas oo daciif ah sababtiisana xadiidka waxaa ku daciifiyey cabdilxaq alishbiili ibnu mulaqin ibnu salax ibnu cabdilbar ayaa ku daciifiyey sheekh albaani caleyh raxmatullah isagu fi lirwa wuxuu leeyahay waa daciif laakiin waxaa mutaabiceeyey in la yidhahdo hishaam ibnu curwa cinda daara fi sunan saas daraaddeed buu xadiidka sheekh albaani saxiixinaya fi irwa alhaliil culimada badankood way daciifinayaan laakiin sheekhu wuxuu leeyahay xadiidka waxaan u helay mutaabacaad iyo shawaahid buu leeyahay waana sugan yahay buu le isagu ayb طيب وأخرجه صوص عري من حد أخرجه صوص عري نسائي بالغوضة وأخرج النسائي صوص عري من حديث الحارث بن حاطب حال إياه نحوه من ضمنه حديث حارث بن حاطب لقورنا يوكاسو كلا بو النسائي سيدو كلا صوصار وذكر وحنا الشيء الشافعي انت ان انت قاعد حديث حاطب الحارث بن حاطب وكجد سيه حديث كاخري او فرق با ودخيا الفاظ بي ku kala duway lafdigiisuna wax weey nabiga sal alayhi slam tuug baa loo keenay markaasuu yiri dila waxa rasuulullaahi wuxuu buu xaday kadibna wuxuu gacanta gooye haddana mar labaad buu xaday lugtiisa la jabay intaasi waktigii nabiga dhacday buu leeyahay xilligii abubakar markii la gaaray yuu haddana xaday markaasaa lugihiisii iyo gacmaha la wada jaray waxba uma soo hagay mar shanaad buu xaday markaasaa Abu wuxuu yidhi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه قال الله النبي قال نوغح وقال سنديل مركو يري كذب نوحو أديبي أبو بكر بل يرى ريب قريشيد سيء أدلا كحيو دلبو حكم ذا عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير نوحو ليه حديث كنين مرح نمضة جعل بوابو ليه وكان يحب الإمارة نمانك بل يرى اللور ديبي ليرنين كسود دلا أيو حكور أمروني عليكم آه hawshan aynu qabanayno aniga madax iga dhiga idoorta ah idima faamaruhu markaasay ilaahdeen amiirka nagibaat noo talaadu markay u dhiibeen fakana idha daraba darabuuhu hatta qataluuh isagaa ku bilaabay markuu garaacaba way garaacay marka ila wajadeen amiirkaaga ka soo sooma ah. intaas macnaha way yu amir amir iga dhigay oo ku raac ay ku raaceen marka sidaas leeyahay xadiidka way lafdiga lafdiga xaarif ibnu xaatim lafdigiisa nasaa-i soo saaray baa sidaas kadalika waxaa soo saaray xaakim iyo bayhaqi tabaraani fi lkabiir xaakim markuu soo saaray wuxu uhi saxiixulislaam hadalkaase waa lagu diiday ninka la yidhahdo xaakim xadiidku markuu yahay xadiidu xaarif ibni xaatib oo lafdigan dambe ah waa munkar daciif ah saas maana daciif jiddan waay sidaas maana alimaam dahabi baa wuxuu leeyahy waa munkar ibn abd wuxuu leeyahay hadith al-qatl ibn abd al-bar baa leeyahay munkar la aslahu leeyahay hadith ka horiye kan damado sheekh albaarina wuxuu leeyahay fi da'if an-nisa'i wuxuu leeyahay munkar bule da'if an-nisa'i hadithani marka masuura kan dambe ee ibnu ibn ma sugna laakiin kaa hore oo culimada qaar saxiixinaya macnaheedu waxa weeye waa la isla ogol yahay saariqa markuu waxado kolba xubinkii u hadhay in la jarayo gacanta la goyn lugta la goyn gacanta la goyn lugta la goyn laakiin xatooyada intaa kadib hadduu waxdo maxaa lagu sameeyo waa xadiisku wuxuu dila wax u haray ma jire kaas ha la diro tayib halkaas ay marka culimadu hadal badan ka qabaan wuxuu ina yiri wad ibn ashafidku wa wuxuu sheegay an al dilka fi lkhaamisati marka shanaad la dilayo saariqa iyo tuugga la digalayahay mansuuqun xukumkaa waa la bedelay xukum horuu ahaa laakiin waa la bedelay mansuuqun marku waxaa uu leeyahay alimaamu shaafici macnaheedu waxa weeyaan xadiidka wuu sugayaa laakiin xukumkuu ka doodaya leanna waxaa la yidhaahdaa dacwa naskhi waxay timaadaa bacda ihbaati sixa waa farcu tasxiix baa la yidhahda farcu tasxiix marka culimada hadallo badan bay ka qaarkood waxay leeyihiin dilkaasi waa mansuuqo waa laga dambeeyo nebigay ka sugan tahay intuu yacni gacan gooye oo gooye oo gooye inaan la dilin taasaa dambaysay waa mansuuq naskhigaa daliil looma hayo warka murtidiisa naskhiga daliil looma hayo culimada qaarkood xadiiskan waxay ku ictiraadeen waxay yidhaahdeen waa laysku ijmaacayo ijmaac baa guntamay inaan lagu camalfalayn xadiiska oon saariqa la dilaynin ijmaacaasina ma jiro cinda taxqiiq ijmaac ma jiro masaladaas khilaaf baa ku jira alimaamu maalik baana ka mid a dadka laga soo guuriyey inuu yidhi marka shanaad ha la dilo ama marka afraad hadduusan ijmaacna jirin naskina uusan jirin xadiidkuna sugan yahay muqtadihiisa waa in lagu camal oo ah marka shanaad ha la dilo ma wujuubba mise waxaa loo daynayaa ra'yiga imaamka waxaan u tegi doonaa ruuxa khamrada cadda dhowr goor markuu cabo oo la soo celiyo oo cabo oo la soo celiyo oo la cabo dila baa gadaal dambe soo aroortay shaaribul laftiisa intaasoo goor markii inta la xado la xado la xado hala dilo ibnulqayim al-qayyim wuxuu raxmat alayhi rahmatullah hala diladaasi xugum laazima ma ahee waxay u noqonaysaa imaamka ra'yigiisa imaamku hadduu u arko inuu dilana uu heli karaa hadduu u arko inuu uun xad kala mariyo sidaa ku daayana wuu heli karaa marka masaladu waa masalo noocaasa ah. ijmaac xadiidka lagu ictiraadana ma jiro oo ma sugna naskiguna ma sugna hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi waslem